wax iibsanayo lagu kala qiimaysta wey labadaasina waxay ku dhacaan heshiis iyo is-afgarad curfiga iyo dhaqanka dadka dhex yaalla lacagtu haddaan wax kala dooreejisanayno dhulkan dhulkan igaga ware igaga bedelaa tiri dhulka iyo dhulkan inay isu dhigmaan iyo inay isu dhigin dhigmin iyo ninkeenna wax loogu darayo ee loo celinayay maxaan ku ogaanaynaa dhulkan in isuu gooyaabaan dhahaynaa kana inbid suu gooyaa lacag baan u bedelnay iyagii labadoodiiba markaasay lacagtay gooyeen baynu isbarbar dhignay kala qiimo badnadood saasaan ku ogaanay waxay dhaheen amanu lilashyaai wa qiimatu lilmutlafaati waxbaan kaa jebiyey alaab gaari baan kaa jebiyey weel baan kaa jebiyey maxaad igu leedahay anigu weelkeeda iskuma dhajin karo muraayad jabtayna muraayaddii ma samayn karo maxaad igu leedahay waxaad igu leedahay wixii muraayaddii iyo alaabtii gooye sooma ma waxa gooye ma baa lagu qiimeynaya ari mise lacag baa lagu qiimeeyaa lacagtu haddaba labada ruknida iyada asaasiga u ah marka la tacriifinaya lacag waxaa la yidhahdaa waa wax kasta oo noqda ama waxyaabaha waxa lagu iibiyee qiimaheeda lagu ogaado wixii la kala galee dan ana lagu kala dandhowdo xilligaa haddaba nusuustiiyo waxyiguu soo degayey dahab iyo fiday ahayd dirham iyo diinaar bay ahayd diinaarkuna dahab buu ahaa dirhamkuna fiduu ahaa haddaba dirham iyo diinaar oo dahab iyo fidadii ah baa haman ahaa lacag ahaa heshiiskii iyo curfiga is-afgaradkuna waa qodob saddexaad oo asaasi ah waayo dhagxan dahab iyo fidada ka qaalisan baa jiray jirana iyagii ninkii mid intuu soo qaata yihaahda intan igaga gado intan imisay dahab iyo fido uga dhigantaan baa la dhihi dadkiibaa iqad iyo kalsoonida siiyey saas darteed wax kasta oo sidoo kala noqda waa dahab iyo fido xukunkoodii bay qaadanayaan fii baabi اmaali wالzakaati wa fii baabi الriba labadaba taariikhda daba lacaguhu xilligii hore muslimiinta iyo jaahiliyadii iyo dirham iyo diinaar baa lacag ahaan jiray wax kale ma jirin xadaaradii markay soo hormartay oo xilli dhaxal la joogo baa dahabkii iyo fidadii waxay dabooli waayeen baahidii lacageed ee la bay dabooli waayeen waxaa bilaabatay in iyadoo macdan a ah laga lacag macdana ah la sameeyo oo la baxday ereyga la yihahdo alfuluus fii curfiga kutubilfuqahada haddaad oqtaniyo taariikhda alfuluus lafdiga la yihahdo arkaysaan waxalkan macdankaa ah laga samayn jiray aakhirkeediina hadda qaar baa dabayaaqadaadi noolo shilimaadka hadda ah sida loo sameeyaa loo samayn jiray markay bilaabatay ma maal baa mise ma aha baa la ysu qabsaday marab baa fuqahada ka dhex bilowday dawaxlu markuu cusub yahay weji ilaa uu qaato gebidhacu waa bataa markii dambe dahabkii iyo fidadii gabaabsi bay galeenba booskeedii oo dhan waxaa buuxiye alfuluus fuqahadii waxay dhinac ka wada mareen xukunkii dahabka iyo fidadaa la siin fi zakaati waribaa labadaba muddaa lagu soo jiray lacagtii fuluusta ahayd qadaadiic bay wada ahayd iyo suluud markay xadaaradu sii hormartay wax xamaalaa la waayey waa la xamaali kari waayey war waxaan hala fududeeyaa bilaabatay fududayntu waxay ku soo bilaabatay waraaqo la kala qorto oo asaftaja la dhihi jiray bay ku soo bilaabatay saftajadu waxaa weeye halkan ay lacagi kuu taallaa dadkan way lugaynayaan jidka cabsi baa jirta lacag badaan baad meel heblo ka rabtaa waxaa la raadin nin halkaa lacagi u taalla halkana lacag uga baahan waana sistem xawaaladeedoo bidaayi abuu ahaa waxaad leedahay lacagtan qaado anna warqad baan kuu qori lacagtaasaad qaadan warqadaas yaa saftaja la dhihi jiray kutubulfuqaanaadda waad ku arkaysaan xataa markii hadda lacagahan iyo laga hadlayo wax kala gadashadan iyo jeegagan la isku wareejinayo iyo waxyaabaha laguu soo qoray ee la dhihi jiray waraaqda injili iyo laguu soo qoray la kala wareejinaya sanadaadka ay yihaahdaan hadda iyo muqaaradaadka iyo marka laga hadlayo samsajadii aad bay ugu soo noqnoqon buxuusta culimmada waxaa bilaabatay marka haddana aniga warqadii waan kuu qoray markhaatina way leedahay lacagtaadiina waan qaatay ariiqii khatarta ahaa warqad baad kaga badbaaday waagii dambe waxay noqotay ninkii dhexda isagoo sii socda inuu meel kale fursado intuu ka hela lacag u baahdo mid meelaha joogo xaggaa dankale intuu raadiyo warqadan qaado lacagtii si aad warqadan la tag warqadiibuu ninkii lacagtii ku qaadan isna warqadii lacag buu nin kale kaga sii qaatay waraaqaha isticmaalkoodaa bilowday markii caalamka reer galbeedku ina qabsadeen iyo waayihii dambe baa waxaa la yidhi annagaa bangigii adduunka ah lacagahana annaga keliyaa samaynayna adoonsiga weli adoonsiga waa lagu jiraa mogta hadda shilin ayna kula ogeyn ma samaysan karti haddii kale waa sharci daro lacag faalso oo buga wey maxaa bug ka dhigay yar lacagtu lacagtii weeye annagaan soo asixinin wey namahadan soo marin waxaa la yidhi dowladihii waagii hore dowlad walba inta lacag loo samaynaya damaanad inay dhigato wey damaanad dahabka iyo hantida haysato dadka in la boobaa la rabaa shucuurta dahabkooda in la dhacoo la urursadaa la rabaa niman baa u fikiray ama soomaaliya sa yiraa hadda cibaarada ansaxdo oo bay dhahaan sooma waxaa la yidhi umamtan shucuurta dahabka seen kaa guranaa dahabkaan lagaa qaatanin dhah biyo hadday ka keento dowlad kasta weligeed soo noqon maayo si loo xeeladaysto oo haddana loogu qiil oo loo cunana la waayi maayo waa in waxaa la yidhi dawlad kastaba bangiga adduunkiia lacaguhu inta uu samaynayo ay damaanad dahaba dhigataa dawladdii damaanad dahaba ku filan aan haysaninna waa fido iyo qalin iyo waxyaabo kale inay ku dartaa dowladihiibaa khasaaika kaydadkoodii dahabka ah la daldashay xaggaa la geystay lacagaa loo soo daawacay waraaqa marka waraaqahani laba arrimood baa dhalatay marka murankii lacagta fuluustaa ah ka bilowday waagay cusbayd batanna ka bilowday markay soo baxday horta sideedaba ma maalba ma xoola mise maaha waa xoolo maal maaha lacagtani waa maal maaha mudda markay socotay warkii waa iska yaraaday hadda lacagta maalka maal aan leenahay waxa ugu qiimo badan soo lacagta maaha soo waraaqahaas maaha waa markay cusbaayeen curfigii dadku wuxuu noqday waxa wax lagu qiimaysto waxna lagu kala danowdo curfigii la aqbalay lacagahan waraaqaha abay noqota iyo shilimaadka la socda shilimaadku waa iska kaabayaale hadda wax sii weyn maaha booskii bay gashay waagi hore haddaba waxaa la dhihi jiray maadaama lacagtani dahabay ku damiinan tahay xukmu dahab baynu siinaynaa waayihii dambe baahidii way sii badatay dowladihiina lacagihii dahabkii horay u dhigeene lacago dheeraaday rabaane dahabna ma haystaan see la yeeli waxaa leeyahay lacagtaada la qiimo jebin dahabkii baa qayb tegi fag laga dhamaysay hadda lacaguhu wax damaana dahaba leh dhifiya naadir weeye amaba jiraba dahabkiina waa la cunay lacagihiina damaanad dahab la-aan bay iska joogaan qoladaa bangi adduuniya bankiga lacagiiyo i m f unbaa kontarosha oo gumaysi gaarahoo lacagtaada jabi raashinka dalackan saayeelkan ku darkan kaa dhin dowladaha ku qasba waa nooc gumaysi ka mida ah. taa laakiin hadda kama hadlaye sistamka iyo qaab taariikhda aad baan u soo kutub badan laga qoray bay ku soo baxday kutubta haddaad akhriyaysaan fiqiga mucaasirka alawraaq naqdiya la yihahdaa waraaqahii lacagta noqday xukunkii lacagta dahabka iyo fidada booskoodii waxaa galay lacagihii waraaqaha ahaabaa galay imisay ku zako galaan marka iyagu dahabka iyo fidada nas baa sheegaye kuwii misay ku zako galaan waxaa la yihi dahabkii iyo fidadii hala raaciyo waxaa la yidhi keen raacinaa waxaa dib loogu noqday horta sideedaba abwaabu zakaati iyo maaliyada waagii hore ma dahabkaa asal ahaa mise fidoa asal ahayd asaxiixu dahab baa asal ahaa waxaadna ku garanaysaa markay fasirayaan dhammaan riwaayaadkii iyo raggii dadkii hore riwaayaadkii iyo xadiiskii aahaartii hore intaasoo dahaba ama intaasoo fido oo u dhiganta baa lagu dhihi marka haddaba sarifkay uga dhigantay waagii weeye hadda seen ku ogaanaynaa sarifkay uga dhiganta lacagtani dahabkii ilaan lacag dahaba maba jirto maanta la sarifaye waxaa la yidhi weji kale wey dahabkaas ruwaayadka qaarkood waxay tilmaameen hal diinaar kastaba wasan iyo miisaan buu lahaan jiray imise diinaar baa la yidhi way ka waajibtaa cishruuna misqaalan wey cishruuna mihqaalankii hore mataaxifti iyo taariikhdan ku noqonaynaa waxaan soo ururinaynaa wixii taariikhda iyo mataaxiftu ay xifdiyeene baaqi ah. labaa dhowr dhowr tijaabaan samaynaynaa rag badan baa halkaa ku dhaqaaqay nin baa isu soo ururin labaatan wuu miisaami intaasay noqdeen labaatan kale isku qaban waxyaabaha adawaadkan oo kaleeto muddo dheer taariikhda cimriga markay joogaan taakul ama inays cunto wax ka go-a ku dhacda waxaa la qiyaasayaa haddaba isku celcelis imisa weeye meelo badan baa laga sameeyey marka mataaxif badanna waxyaabo badan oo baaqi dirhamkii iyo diinaarkii ka abaal la helay markii la miisaamay siddeetan ilaa sagaashan iyo shan bay isku soo urursatay aqlabkuna waxay noqdeen siddeetan iyo shan siddeetan iyo afar siddeetan iyo lix markaasay culimmadii nina sideetan iyo afar buu kudhihi nina sideetan iyo shan buu kudhihi nina sagaashan garaan buu ku dhihi bay u dhigmeen cishruuna misqaalantii saa darteed waxaynu leenahay lacagtan wixii cishruun misqaal waxaa u dhigma wixii wasankii cishriin misqaal gooya baa u dhigma lacag walbaba intaan baa lagu qiimeynao wixii sideetan iyo shan ilaa sagaashan garaamoo dahaba gooya halkaasuu nisaabkeediiyo sakagalkeedu ka bilowdaa waa mal asmaanu fa shay-aani waa laba addahabu wاlfidatu wa sharaa'iطu wujuubi الzakaati zakadu markay ku waajibayso lacagaha shuruuda ku xirani fiihaa fi lahmaani lacagaha khamsatu ashyaaa shan weeye waa un shantii horeen soo marnay oo ah alislaamu islaamnimo waalxuriyatu inuu xor yahay waalmilku taamu inuu milki taama leeyahay waannisaabu qadarkay ku sakaynayeeneen soo sheegnay inay gaaraan walxawlu sanad inuu ka soo wareega markay gaaraan kadib haddaba markii xoolaha nool iyo lacagahanba laleeyahay waa inuu xawl iyo sanad u soo wareego xooluhu waa laba qaybood qaybna waa asalkii nisaabka gaaray ee zakadu ku waajibtay qaybna waxaa la yidhaahda weeye maa yustafaadu bacdaha intaa kadib wixii ku soo darmada xoruhu sanadkii gudihiisii arigii afartanka ahaay arigu wax badan baa dhalan kara oo ku soo biiri kara ama wax badan baa adigu si karab ilkigaaga intuu ku soo gala aad ku biirin kartaa lacagtii intaad dhannayd sanadku markuu bilowdayna faa'iidooyin badan bay dhali kartaa sanadkii intaan la gaarin faracu asalkiisuu la xugun yahay waxaan soo kordhay asalkii sanadkiisa marka la gaaro ilaahu hal maalin ka horna ha kugu soo kordha milkigaagee inta horunbaad calo saxiix xisaabi ma zarcu midhaha la beerto fatajibu zakaatu fiihaa way ku waajibtaa bialaaثati sharaa'ida saddex shari in la helo halkan saddexdan shari waxaa ka horeeya oo in la tilmaamo mudan waxyaabaha midhaha la beerto qayb buu nasan sharcigu ku yimid inay zaka ku waajibto geeduhu midhaha bixiyaay waa timirta iyo cinabka midhahan kale ee geedkiisiiyo isagu aanay nolol eh, haritaan ku kala dambaynin ee halka mar dhaliyana waa alxintatu washaciir wey waxyaabaha kale culimmaduba waxyaaba ay isku qabteen nabiguna caleyh salaatu wasalaam sida tabaraani iyo keyrkiiba wariyeenee saxiixa ah markuu mucaad iyo abuu muusa alashcari yaman u diray wuxuu yihi sadaqadiiyo zakaha ka qaadina ilaa min haadihi اlasnaafi alarbaca afartan waxyaabaha dhulka ka soo baxee la beerto afartaa keliya ka qaada alxintatu waashaciiru waاtamru waاzabiibu afartaa waxaan ahayn zakaha ka qaadina buu yihi waxay sidaas tahay culimmada fuqahada jamaahiirtoodu waxay leeyihiin masaladan cilay leedahay jaamica oo afartan jamcin karta ciladiibay isku qabteen marka waxay tahay fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan waxyaabahan dhulka ka soo baxa waxaa asal u ah in laba cilo uu leeyahay oo ciladeedu ay murakaba nooca la yidhaahdo tahay kow aliqtiyaatu wax cunto iyo raashin la cuno oo lagu noolaada noqon kara marka labaadna kayd iyo dhigasho geli kara kaydku xadee maleeyahay ilaa intee inuu joogi kara weeye qaarna way ilaaqaan kayd bay yidhaahdaan qaarna waxay yidhahdaan wax sanad joogi kara wey waa inu sanad joogi karaa halkaasay shaaficiyadu waxay leeyihiin wax kasta oo dhulka laga beerto oo cunto iyo raashin noqda kayd iyo meel dhigashana geli kara muddo dheer ah wuxuu la mid yahay xukmu اlxinطati waالshaciiri maxaa kugu soo baxay marka beriiskii kowdhe sagacadaydii iyo gelaydiibaa laba dheh fuulkii iyo maharagwadii la beeranayay saddex dheh baalkan carabta aada u cuntee xumuska la yidhahda midhaha kuuskuusan laaf soomaaliya kuma aqaana aniga afar dheh waxaa kugu soo baxay cadaskii ama misir soomaaliya waa taqaanaa misirka la yidhaahdo waxyaabahan dhulkana laga beerto caadi loo beerto cuntadana noqdee lagu noolaado kaydkana galoo dhan cinda shaaficiyati way ku waajibtaa zakadu saas darteed qaacidadu inay xinta iyo shaciirku dhahaan ma ahane labadan asal ee waa in la dhigmo uu geli karo cunto lagu noolaado oo quud raashin iyo dadka u noqotana noqon karo buu shuruudii ku daray saddexdii shari wuxuu yidhi kow an yakuuna waa inuu yahay mimaa yasracuhu laadamiyuun aadami horta waxay beerteen waa inuu yahay waayo waxaasaa milkigooda geli kara haddiise duurkaa midho ka baxo ama timir aan cidiba lahayn midho dhaliso oo meel cillaa intaad ka hesha aada soo gurata sake laguma leh buu leeyahay waxaad u beeratay maaha ama meel laga guuray oo beero ahaan jirtay iyo deegaan reer meeluu deganaaba intaad cidlo ka heshay ood iska xayaratay iyadoo bislaanaysaad raashin ka goosatay taa iyadana wuxuu leeya zaka laguma laha waa mi waa dad wuxuu beertay oo la abuurtay oo la beertay waa inuu noqdaa laba wa an yakuuna waa inuu yahay quutan wax quud noqdoo la cuni karo mudakharan lana kaydaysan kara labada waa in laga helaa labadan wuxuu kuu tilmaamayaa cilada afartaa midaysa uu nabigu yihi afartaa ka qaada baa kuwana laga helay wa an yakuuna waa inuu yahay nisaaban qadar zaka goorkooda waa inuu gaaro mujada xawlan laguma darin sanad waa inuu ka soo wareega waxa dhulka ka soo baxay male huwa khamsatu awsuqin weeye laa qishra calayhaa aan qub iyo sabuul ku jirin qubka marka laga nadiifiyo waree khamsatoo usuqan gaadho gelaydiiyo sabuulkii ku taalla la miisaami maayo isagacadaydiioo sabuulkii ku taalloon laga garaacinoon laga daadinna iyadiiyo qamadiiyo beriisoo qashinkoodii qashrigoodii ku jira maaha waa in iyada nadiifii nadiifaysaa waayo waxaan kale miro meehe qashin saaran wey marka lasoo nadiifiyo waa inay khamsata awsuqin gaadha khamsata awsuqin imise ay u dhigantaa markii tasalsulka sida loo xisaabaya aada soo raacdo waxaad dhahdaa wal situuna saacan waa lixdan saac saaciina waa laba kiliya bar haddaba lixdan saac waxaad ku dhuftaa shan awsuq waa saddex boqoloo suus soo maaha saddex boqoloo suus labaiya bar ku dhufo toddoba boqoloo kiilo sooma taqriiban qiyaaska toddoba boqoloo kiilo garaam inay gaadho wey marka saas darteed riwaayaadku waxay sheegeen walwasaqu situuna saacan saaciina baabu zakaati اlfitri markaan joognay marka la isku celceliyey laba kiili iyo afar boqol laba kiili iyo badh aagaasu noqday saddexdaa ka dhigtana faxasanu marka hadbasuuskii intaan xisaabna kiila ikhtilaafka culimmada baa farqiga natiijada udhexeeya uu noqon lixdankii saac oo shan lagu dhurtay shan lix lagu dhurtay mis saddex boqol soo ma saddexdii boqolun baa laba keliya badh ama laba keliya afartan ama laba keliya dhibic lix ama saddex kiilo hadba wadaadku suu kuugu xisaabay xilligaasi loo xisaabo unbaad ku dhufan natiijada soo baxday baa khamsatoo suqinkii noqonaysa marka marka ilaa qiyaastii waxaa iska tiraahdaa toddoba boqol oo kiilo meelahaas weeye xooluhu hadday midhuhu hadduu gaaro baa saka lagaa rabaa in misaan ka bixin way iman doontaa minhaaj lama hor horordee isagaa keeni doona insha allahu tacaala waama himaaru midhaha fatajibu zakaatu way waajibtaa fii shay-ayni minhaa laba ka miday ku waajibtaa hamaratu nakli geed timireedka midhihiisa wa amaratu اkarmi geedka cinabka karmi la yidhaahdaaye mirihiisa cinabka iyo zabiibka waxaa furanoo la ogol yahay sharcan intay geedka ku yaalaan nin khabiiraho yaqaana inuu qiyaaso laakiin sakada waxaun la bixin markay bislaadaan ay zabiib iyo timir noqdaan timirtu marka u horeysa noocyo badan bay martaa lafteedu waa taqaanaan baan u malayn timirtu marku horeysa say cagaarka markay ka baxaysay u horeysa jaalla jaallay noqotaa carabiga magaceeda albalxi baa la yidhaahdaa waakii xadiidkii munkarka ciraaq ku miaalinayey naxwu kululmilxa bitamri اkhabr naxwu kululbalxa bitamri اlkhabr wamaalikun samabna cusmaana cumar marka albalxu hilib bay leedahay hoostana waxoogay jiir bay ku leedahay haddaad goysana way kuugo jag bay dhihi markay ka baxda ruab bay noqotaa ruabku waa macaan yahay waa jilicsan yahay macaan badan iyo laqanyo ma laha kiilo iyo laba kiilaad ka bixi kartaa iyo saddex kiilo iyo afar kiilo ninkii timirta kale ilkahay dhigto ma dhibo xilliga ramadaanka aada carabta loogu arkaa meelahana waa la keenkeenaa ruabkii markuu adkaadee dhacaanku ka baxo wuu sii yaraanayaa horta aad bay u buurantahay balxiga markay too dhacaankaa ku badan way soo yar dabciyo wayskatii way ka soo yarahayaraan markay rutabka noqoto timir markay noqoto innaga inoo timaadana way adkaatay oo dhacaankaa ka dhammaado way sii yaraatay atamru markay noqotaa zakada laga bixin zabiibkuna waa zabiibkan aad taqaanaane suuqyada wada yaalla wa sharaa'iu wujuubi zakaati sakada waajibkeedu shuruudda ku xiran fiihaa fi himaarina arbacatu ashyaa wey alislaamu wاlxuriyatu wاlmilku taamu wاnisaabu labadan maxaa nisaab shardi looga dhigi waaye maya ilaahay baa wuxuu yidhi waaatuu xaqahu yowma xasaadihi xaqa waxaad ka bixisaan maalinkaad goosataan beerta maalinkay soo goodo ama miruhu soo goo baa xaqa lagu leeyahay intii la tiriyo baa lagu bixiyaa amaa khamsatu awsuqa labadan bad imaar iyo zarcba waa isku mide waxaa weeye xadiidkiiha laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shantaa wax ka yar ilaa toddoba boqol oo kilogaram qiyaastii wax ka yar zakaba laguma laha wey wa curuudu tijaarati curuudu tijaaraha qalalawxa ganacsiga lagu jiraaye fatajibu zakaatu fiihaa way ku waajibtaa bisharaa'idi lmadkuurati shuruudii lasoo sheegay fi lamaani lacagaha shuruudii lagu soo sheegay sababtoo a waxa meesha yaalla iyo hadafka meesha ku jiraba iyo waxa la shaqaysanayaba lacag weeye kuwani waxa wasiilo la marayo lacagunbaa laga dhalinayaa lacag baa la geliye lacagna waa laga dhalaalinayaa marka dharku waa ku meelgaar dhulku waa ku meelgaar alaabtu waa ku meelgaar dhagaxu waa ku meelgaar waxaan oo dhanba waa uun maalinee waxa la geliyey loona socdo lana tirsanayo ninkana meeshan uu u fadhiyo waa lacag saa darteed baabul asmaan zakadeeda haleeshii inta dharseen lacag uga bixiyaan zakaa wuu ku iman doonaa fasal gaara ah loo samayn doonaa intaa waa warkii murtidii shuruud oo guud oo duuduuban kow baan hadda mawaashidii dhahaynaa geelii loodii arigii kadib waxaan gelaynaa dahabkii iyo fidadii ilaa aakhirkeedii curuudu tijaaradii aan ka gaadhin iyo zarcigii iyo imaarkii sidaasuu ku socon doonaa markaasa zakaatulfitr iyo zakada yaa la siinaya see loo qaybinayo waa cashiradeenna dambe insha allahu tacaala wixii aan kitaabku sheegin abaabu zakaad ee laga fursan waayo mar baynu ka hadli doonaa axkaamteediiyo waxa la xidhiira laakiin waxaan filayaa inta daruuriga ah boqol sagaashan ama ka badan kitaabkaa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 waxa uu soo sheegay mualifku raximah اllahu tacaala waxyaabahay sakadu ku waajibtahay inay shan yihiin xoolaha nool lacagaha laba noocoo waxyaabaha la beera iyo ganacsiga xoolaha ku jiree la gedgedinayo mid walbana shuruudii ay lahayd buu wax ka soo sheegay haddaba shantii noocba waxaynu macaawa bilaabaynaa macaawa cashirkeenu ku saabsan yahay sida zakada ay uga waajibto iyo sida looga bixiyo faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay geela oo saddexdii mawaashid ahayd iyo xoolaha ahayd nool ahayd ayuu soo hormariyey wa awalu nisaabi alibili nisaab waxaa la yidhahdaa baynu soo niri inta qadarka ah ee xooluhu marka ay gaaraan sakadu ay waajibto qadarkaasaa sharcigeenna curfigiisi iyo culummadu ay u isticmaalaan ereyga nisaab bimacnaa qadarkii iyo xaddii xooluhu markay gaaraan sakada laga doonayay qofka wa awalu nisaabi alibili geela nisaabkiisi iyo qadarka uu ku saka gale ugu horeeyahay khamsun shan wey geelu shan marka uu gaaro baa sako laga doonayaa laakiin shan wixii ka yar sako laguma laha nabigana yidhi calayhi isalaatu wasalaam horey u yidhi laysa fii maa duuna khamsi dawdin min alibili sadaqa wixii geel shan ka yar geelah wax sakaa laguma laha qofku hadduu isagu taawuc iyo sunanimo u sadaqaysanayo ede baabu taawuc iyo sadaqa way furan tahay marka wuxuu yidhi shan marka uu gaadho bay zakadu ku bilaabataa waa fiihaa shantaas shaatun neef ari ah laga rabaa wa fii cashrin toban markuu gaadhana shaataani laba neef aria weeye wa fii khamsata cashara shan iyo toban markii uu gaarana halaadu shiyaahin saddex neef oo ari ah ku waajibta wa fii cishriina labaatan geeluu markuu gaarana arbacu shiyaahin afar neef oo ari ah laga rabaa afartaa xaaladoodee hore ee shan shanta ah shantiiba neef ari ah weeye shanta labaadna waa neef ariya shanta saddexaadna waa neef kale shanta afraadna waa neef kale ilaa geelu uu labaatan ka soo gaarayo zakaa laga bixin shan laga bilaabo laakiin zakada la bixinayaay waa ari ee geel maaha wa fii khamsin wa cishriina labaatan iyo shan markuu gaaro bintu makhaadin nirig yar oo dhadiga oo sanadkii labaad gashay baa laga rabaa makhaadka ereyga la yidhaahdo waa neefku markii intuu calooshiisa ilmo ku jiro ama hooyaduba caloosheeda ilmo ku jiro ay dhalashadiisu qar ka saaran tahay dhowdahay weeye walidaalika suuratu maryam ku aragteen maryamo markii lala hadlayey fa ajaaha almakhaadu ilaa jidci nakhlati macnaha fooshiibaa waxay ku qabatay geedka salkiisii marka bintu makhaadin waxaa looga jeedaa sanad way dhammaysatay kii labaadna way gashay haddaba maxaa makhaadka iyo tii hooyadeed macnaa hooye dhalma joogta da-dii horay dhashay weeya hadalka macnihiisu waxaa saa loo yidhi sida khaalibka ah <clears throat> sanad markay ka soo wareegto <clears throat> sanadka labaad da-dii ka dambeysay baa qarka u saaran inay dhalato saaka darteed waxaa la leeyahay ilmahani hooyadiibaa da-dii isaga ka dambaysay inay dhasho qarka u saaran oo xilli ay ku dhali kartaa ka soo wareegay <clears throat> marka bintu makrinta khaadin markay soomaalidu macnaynayaan in hooye uuray bay yihaahdeen hooyadeed baa uur leh ama ina hooye rimay hooyadeed baa riman oo xilli dhalmaa joogta daaqiina uuna la qabsanin dhogortii horee badnaydna ay ka go-ayso tii yaryareeda quruxsanaydna aynay isku toosin waa geeli xilli geela muuqaalkiisu aada looga qurux badan yahay saa darteed dadk dadkana waxaa la yidhaahdaa qofkii waxoogay siyaabo badan soo maray yaraantiisii markuu weynaadayna fiicnaade weynaabo wanaagsanaado sooma maqal wax kastoo xumaato soo mara iyo waxaan waxba lagu falaynin dibna ka fiicnaadayna waxaa la dhahaa geel laba jir soo wada mar geel laba jir soo wada mar waxaa loo leeyahay xilligu laba jirka iyo xilligu u liito wey canihii buu ka go-ay jirkiisii waa xoogay waa tabar dhigay ilmihii oo dhiiggii iyo dhalaalkii iyo caanaha ahaa way ka baxeen cawskii iyo dhirtii iyo geedihiina lama qabsanin weli dhabartii badnaydna way go-aysaa lengeeda waxaa la yidhahdaa ilmuhu hooyadii waxyaabuhu dheeriya waxaa ka mida ah, waa ka dhabar badan yahay dhabartan way go-daa marka labajir marka la gaaro laakiin nirig weeye waxaa lagaa raba dhadig wax labooda ma aha halkaa laga bilaabo yaa geel waajibaa halkaa haddii aada u fiirsato shan buu ku waajibay shan ilaa sagaal hal neefo ariya weeye afartii soo korodhay waxba lagaama rabo toban markuu gaaraa neef labaadoo ariha lagaa rabaa afar iyo toban markuu yahay waxba lagaama rabo afar baa kugu soo korodhay waxba lagaama doonayo afartaa wax dheeraada lagaama rabo shan iyo toban markuu noqdo baa waxaa soo kordhaya neef saddexaad ilaa sagaal iyo toban wax lagaama rabo afar baa soo korodhay oo cafisa labaatan markuu noqdaa lagaa rabaa ilaa afar iyo labaatan afartaa waa cafis waxba lagama rabo shan iyo labaatankaa laga rabaa haddaba qadarka cafiska ah ee halkan geela si aad aragto markii ari laga bixinayey ilaa shan iyo labaatan afar afartaa markii kor loo kacee geel baa la bixin la yidhaahdaa inta cafiska iyo saamaxaa way sii badan wa fii sittin wa alaaiina soddon iyo lix markuu gaaro toban baa hadda cafis noqotay sooma aragti bintu labuunin baa laga rabaa bintu labuun waxaa la yidhahdaa labuun caana badnida weeye daadii ka dambaysaa dhalatay hooyadeedna wili waa ku irmaantah oo caanay leedahay bay yidhaahdeen marka waa laba sanana waa dhammaysatay sanad saddexaadna qaalin saddex jira wey tii hore qaynirig laba jira lagaa rabay tan qaalin laba jira oo hooyadeed inta ay dhashay da'dii dambe ay caana leedahay wey bintulabuun baa la yidhahdaa haddii uu labood yahay sidii kii hore ibnu makhaadin loo dhihi jiray baa kanna ibnu labuunin loo yidhaahdaa ibnu labuun iyo bintulabuun haddaba halkan waxaa kaaga muuqata waa qurbac ama nirig da-dii ka dambaysay dhalatay hooyadeedna ilmihii ka dambeeyey ku irmaan tahay oo caano leh weeye haddii ibni la yidhaahdana waa qurbaca laboodka ah haddii binti la yidhaahdana waa nirigta dhadigaa adduunkan maanta kitaabtii cilmiga shareicada ahayd dadaan diin waxba ka aqoon baa ku fakadayoo wax taxqiiqaad la yidhaahdiiyo waxbay ku qorqoraan oo ganacsi bay noqotay nimaan weligii kitaabu zakaad oo usho aan akhrisanin baa kitaabka xaqiijiyey kitaabkiibu wuxuu ku soo maray ibnu labunin haddana wuxuu soo maray bintu labunin haddee ibnu labuun iyo bintu labuun baabu zakaad muusan weligiiba akhrisanine kutubtii rijaash iyo taraajimtuu nin ibnu labuun la yihaahdo iyo gabar bintu labuun la yihahdo ka raadiyey markaasuu waxba ka soo waayey ibnularuugi markuu soo maray wuxuu yidhi intuu nambar siiyeybuu hoos wuxuu ku qoray waan baadhay kutubtii taraajumto waxba waan ka soo waayay waxaa kaaga daray tii ka dambaysuu soo maray bintu labuun wuxuu yidhi yaro waan baadho waan waayey inay kii walaalayihiin baa laga yaaba <laughs> walacallaha ukhtu lawal buud ibnulabuunkii aan soo weynay inay walaala ahaayeen baa laga yaabaayo qoyskaas tarjamadoodii waan soo waayay dabahaan buu raadinayaa marka dee soo lama dhihin man dakala fii hayri fannihi ataa bilcajaa'ib waxaanu aqoonin ninkii dhex waxaan la yaabtun buu ka dhaqaaqay odee war ninkan muu iska daayo weligaa waxaadan aqoon lama dhexgaloo laysma ceebeeyo waxaa taqaana waa loo dhigaa macallinkii qiimaha badnaa wuxuu yidhi wadaan somaaliya ardadu markay la soo gaartay jusca ma u yaqiinay soo gaareen muntushiri wuxuu yidhi caruurtii niga qabsada bui wayla soo gaareene ninkaan waxaanu aqoon inuu galu diidanaa haddii kale laakiin dee hadhow dhabarkunbaa ku jabi saa darteed waxaa lagaa rabaa soddon iyo lix marka la gaarana qaalin saddex jiraa lagaa rabaa wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix markuu gaarana toban kalaa haddana cafis lagaaga dhigay xiqatun mid awr mudatay weeye qaalin abaahagala ah weeye oo awrku oo rimi karta afar jirta wey saddex bay dhammaysatay sanadkii afraadna way gashay waa qaalin afar jira wey xilligaa qaalintu afar jirka ay tahay ninka geeleydaa xaggeeda lagama maro ninkii xaggeeda ka marana xaalku waa xumaada qaalin afar jiraa lagaa rabaa geelaagu hadduu afartan iyo lix gaaro wa fii ixdaa wa sittiina hadda waxoogay cafiskii baa lagu badiyey qaalin afar jiraba hadday timid kow iyo lixdan marka la gaaro afar iyo toban baa lagu cafiyey haddaan waxba lagaa qaadin jadacatun midilka ridatay baa lagaa rabaayo shan jir ah afartii sanay hore dhammaysatay sanadkii shanaad gashay oo shan jir ah baa lagaa rabaa wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix marka la gaaro afar iyo toban baa lagugu daray bintaa labuunin laba qaalmoodoo da-dii ka dambaysay dhalatoo saddex jiro ah lagaa rabaa wa fii ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow markay gaartana xiqataani laba afar jir baa lagaa rabaa xiqatun waxaa loogu magacaabay xadiidka nabiga wuxuu ahaa taruuqata aljamali awrku uu abaahin karoo xilli ay rinto gaartay wey wa fii miatin boqol wa ixdaa wa cishriina iyo kow iyo labaatan boqol labaatan iyo kow markay gaartana halaaثu banaati labuunin saddex qaalmoodoo saddex jiro ah lagaa rabaa halkaa markay geela gaarta bixinteedu ma sahlan waa xilliga wadaadka inta loo yeero saddex qaalmood ma bixin kara iga guddoonoo laba igu soo celi la yidhaahdo wey musuqmaasuqu bilowda xiliyadan dambe uma fii kulli arbaciina kadib waxaad u xisaabaysaa afartankii la arkabana bintu labuunin baad ka bixin mid saddex jira wa fii kulli khamsiina kontonkii la arkabana xiqatun baad ka bixin mid afar jira kadib geeli intaa hadduu ka sii bato afartan afartan hadduu uqaybsami karana waad uqaybin konton konton hadduu uqaybsamana waad uqaybin hadduu afartan iyo konton noqon karana labadaasaan loo qaybin afartankana saddex jir weeye kontonkana afar jir weeye saasaa loo bixinaya tani waa naskii xadiidkii abubakr sidiiq radia allaahu canhu anas uu ka warinaye uu kitaabkii qoray hadihi faraa'idu sadaqati weeye dhammaanteed nasan weeye haddaba dhowr masalo oo la xidhiirta waxaan ku baraarujiya masaladan kow qadarka la cafiyey afarta hore afarta hore marka la dhaafo shan ilaa sagaal afartaa udhaxaysa ilaa inaha tirada udhaxaysa wax lagu leeyahay saddex magac bay fuqahadu u yaqaanaanoo aada curfiga kutubta fuqahada ku mari waa isku macna mar waxaa la yidhahdaa alawqaas marna waxaa la yidhahdaa alashnaaq marna waxaa la yihahda alcafu intaba saddexdaba waa saddexo magacoo intan xoolaha qadarkan dhexdee cafiska ah baa loo jeedaa midda labaada isla mas'aladaa la xiriirta waa zaka laguma laha waa la cafiyeydu waa xadiid nabigu yihi sal ly slam oo mucaad ibni jabal nabigu markuu yaman u direeyey baa hadalladuu ku yihi waxaa ka mid ahaa walaysa fi lawqaasi shay-un intaa labada raqam u dhaxaysa awqaasta la yidhaahdaay waxba laguma laha arrintaasina waxay khaas ku tahay zakaatu lmawaashi xoolaha nool zakadooday khaas ku tahay inta intaa iyo intaa u dhaxaysa waa cafistu haddii laakiin lacagaha iyo curuudu tijaare iyo midho la beera iyo loo tago shilinkii intii ka bata fa bixisaabihi intii boqolka ka soo hagaagtaa lagu dhufan oo dheeraada la bixin awqaastu haddaba iyo cafigu mawaashida zakawaadkeeday khaas ku tahay oo qadarka dhexdhexaadkaa la cafiyey masalada labaad xoolaha markii zako laga qaadayo geela zakada la qaadaay dhammaan waa dhadig soomaan arkayna hadda dhidig laba jira qaalin saddex jira mid afar jira mid shan jira umbaa lalahaa wax laboodoo la qaadaya miyaad aragteen wadaadkii ziyaarada dibiga loo siiyey wuxuu yidhi erigadaa buu yii wax laboo dhexda ka kaajoon rag ahaynba waa nacay dadkana laboodkaa la jecel yahay xoolahana dhadigaa la jecel yahay saa darteed baa dhadigaa lagu waajibiyey hal xaalaa laga soo reebaa haddii nirigtii laba jirka ahayd la waayo waxaa booskeedii geli karoo u dhiganta qaalin saddex jiroo hal sanad ka weyn iyada ibnulabuunkii saddex jirka ahaa wuxuu geli karaa booska nirigta laba jirka ah haddii aadan haynin wey haddaad haysa maaha haddii aadan nirig laba jiraba haynin laakiin qaalin ama qurbac saddex jiraad haysaa kanaa booskeedii geli kara waxna laguu sii celin maayo waxna lagu weydiisan maayo dheeraada daa uu dheer yahay baa laboodnimadii iyo dhadignimadii kabaysa masalada saddexaadee waaa hal maxaalaa laga soo reebaa marka oo labood la bixin karaa haddii geelaaga dhaniba labood yahay ninkani awr keliyu dhaqdaaba ama xoolihiisoo dhanba waa labood de wixii ku waajibay min jinsihi buu ka bixin haddiise xooluhu dhadig yihiin ama dhadig iyo labood isugu jiraan xaaladaa ibnulabuunka unbaa lagu ogol yahay bintu makhaab aada weyday inaad booskiisa ku bedasho masalada kale ee muhimkaa ah, dhadig iyo laboodkaa ah, intaanan ka bixin waxaa weeye ariga la bixinayo wa fiihaa shaatun shaataani alaau shiyaahin arbacu shiyaahintuma dhadig baa mise waa labood siday labood lag horta dhadiga dee lagu bixiyo way gudaysaa itifaaqan waa da-dee ariga neefkii laga bixin lahaa ari markay zake ka waajibto baad bixin oo hadduu ida yahayna sanadkii labaad galay hadduu riyo ama ari cad yahay midaa u taqaanabana sanadkii saddexaad galay baad ka bixin faahfaahintiisana xaggaasan ugu tegi doonaa laakiin laboodba la bixin karaa cinda shaaficiyati nacam waa la bixin karaa waxay dhaha nabigu wuxuu yidhi wa fiihaa shaatun neef arya neef aryana dhedig iyo laboodba waa ku dhacaa marka waa isku mid bay yidhaahdeen waa la bixin karaa waase goorma markii geel laga bixinayo wey shaaficiyadu iyadoo fiihaa shaatun la yidhi markii ari laga bixinayo waxoogay way isgadiyeen oo laboodkii waa ka soo horjeedsadeen markii baabka ariga la tago laakiin neefkii ariga ka gudi lahaa da ahaan geela markii laga bixinayo walow shaaficiyadu oo muqaabil alasaxya uu leeyahay ilaa ilaa waa dhadig in la bixiyaa haddana alasaxu cinda shaaficiyati raajixa waxaa weeye alasaxu haddii lagu yidhaahdo waa araajixu cinda alasxaabi min qowlay alasxaabi ama aqwaashoodii waxay leeyihiin laboodna waa laga bixin karaa afarta neef oo hore geela laga bixinayo masaladaa markaynu ka hadlayno masalo kalaa ina taabanaysa geelu waa laba nooc geel carabi ah iyo geel cajami waxaa la yidhahdo ama b ama ama bukaati ama bukti la yidhaahdo si kale aanu idhaahdee geelna waa hal kurusle geela qaarna waa laba kurusle labaduba axkaamta zakadee laga hadlayo way khusaysaa haddii labadii geelba aan leeyahay haddaad mid walba noociisa ka bixisana waa kifaaya haddii laakiin geela isku jiro qaarna hal kurus la yahay qaarna laba kurus la yahay sidee baan uga sakayn waxay yidhaahdeen haddaad geelii carabiga ahaa ee halkuruslaha ahaa bixisana waa ku filan yahay kii kale haddaad bixisana waa la ogol yahay calal asaxi cinda shaaficiyati laakiin shardi baa ku xidhan shardiga ku xidhani qiimo ahaan waa inuu neefkani u dhigmaa da la eegi maayay dhaheen laba kuruslaha gaagaaban ee qoodhaxun markii la bixinayo da'diisa waxba keliya ha eegin qiimo ahaan baa la eegi bintu bakhaad iyo bintu labuun iyo xiqatun iyo kii qiim ahaan u dhigma haddaad bixiso markaasay gudaysaa hadduu qiimo ka yaryahayse lama ogola saasay shaaficiyada alasaxu cindahum sidaas weeye marka masaladan geela labadiisii noocba waa laga hadlayaa waxaa kaloo muhim ah geela intanaa kugu waajibtay ka badan xaq looma laha in lagu weydiisto adna ka yar xaq ooma lihid inaad laguma ogola inaad bixiso ilaa xaala waaxida maahane ka badan laguma weydiisan karoo nabigaaba ku yihi mucaad waiyaaka wa karaa'ima amwaalihim xolahooda fiicfiicaan iska ilaali فإن دعوة واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاab waa ظلmiga gardaro intaa ka badan in lagu duweydisto laakiin anuu haddaan bixiyoon rabana anugu nin laba jira markii la ig yidhi haddaan idhahda warheedha intan aan aakhare geysanaya laba jir rifriban oo hoolhoolan oo ishu aanay qabanayni ilaahay dartii ula bixi maaye saddex jir iyo afar jir iga qaad haddaan ku idhaahdo ood u bixiso waa ajriyo khayr wey nabigu xasan nin buu sadaqa u diray ninkiibaa geeliisii loo tegey waxaa li nabigaana soo diray alay sala sl kadib aan rabnaa buuhi marxaban soo dhowaada haddiiba nabigu idinsoo diroo xoolahan xaq ilaahay kuleh laga qaadayo ku soo dhowaada waa kuwane waxaad rabtaan sameeya nirig yar baa lasoo qabsaday deedna nirig yar baa lagaa rabaa wuxuu yidhi ma intaa xoole ilaahay isiiyeybaa nirig yaroo rifrifan baan bixin hal weyn buusha kusoo dhuftoo kurusku geedkan leegyahay tan baan la baxay ee kaxeeya wy ninkii wuxuu ni tan layma soo dirin markaa qaadi karo hadhow haddaan tan anoo wada geeyo maxkamadiga su-aal baa igu iman sa lama soo qaaday baa la dhihi ninka laguma dirin ee haddaad rabto aduguba hashaada usha kusoo dhufo geela soo raaci oo iraac nabigan aan wada tagno haye bui na bixi isagoo hashii dabada ka wado geelii zakada ku dhexwaad hal weyn oo qaalmo yara dhex hordaysa buu keenay markaasuu rasuulka ilaahay u ninkan waa ii yimido geelaygu intaasuu noqday intaasaa lagaa rabaa buu yidhi waa runtii buu yidhi anigu xasla bixi maaye hashan iga guddoon buu yidhi halgeedkan leego kurus weyn wuxuu yidhi nabigu intaa uu kuu sheegay unbaa lagugu leeyahay wax ka khayr badan haddaa la baxdana ilaahayna ajir buu kaa siin annaguna waan kaa aqbalaynaa xadii abu daud wariy ubay bn kacb radi allahu canhu waa xadii xasana wey ajaraka allahu cafiih wanaqbalhu wanaxnu naqbalhu minka waa kaa qaadayna ilahayna ajir buu kaa siinayaa buy saa wax ka weyn waad bixin kartaa hal xaaloo kalea la ogol yahay ka weyn iyo ka yar dadii lagaa rabay haddii geelaaga laga waayo laakiin da ka yar ama ka weyn baa joogta saddex sir baa lagaa rabayee geelaaguba saddex sir ma leh laakiin laba jir iyo afar jir baa jooga ama mid baa kuu jooga ama labadaba waa kuu joogaan laba khiyaar baa furan inaad ka weyn bixiso oo adiga wax lagu celiyo iyo inaad ka yar bixiso oo adigu aad kabto labadaa mid weyn haddii da-dii da ka yar aad bixinayso ama laba neef oo ari ah ama labaatan diinaa dirham waad ku kabi haddii adiga ka weyn aad bixiso saddex jir lagaa reebay afar jir aad bixisana intii inleeg baa laguu celin ama laba neef ariaa laguu celin ama labaatan dirham baa laguu celin labaatan dirham wixii udhigmee gooye haddaba xoolihii abwaabu zakaati marka la joogo cumuuman waa kitaab mukhtasarehe inahaasaynu ku gaabinaynaa haddii alla yidhaahdo faslun lo-dii baynu usoo dhaadhacaynaa hadda wa awalu nisaabi albaqari looda nisaabkeeda kan ugu horeeyaay halaauuna soddon wey sagaal iyo labaatan waxba lagama rabo wa fiihaa waxaa ku waajiba soddonkaasi tabiicun dibi hooyadii raacay wey tabiic waxaa loo leeyahay sanad buu dhammaystay sanadkii labaadna wuu galay xeradii ilmaha laga reebi jiray sicii caanaha laga maali jiray sicii waa guray ama waa dhaqayuubayo waa caano dareeyey canihiina way khalaalaadeen haddiiba wax ku hareen haddii kale waaba guraanba caanihii hade markaa wax looga reebta ma jiree lodii baa la raaciyey ilmihii yaraa dibigii ama weyshii da-daas ahayd daaqsid ma yaqaano loda kalena ma yaqaano hooyadiibu daba ordaa marka markay leexatuu la leexdaa markay istaagtuu la istaaga iyaduu fiiriya barku wax cunaya xataa hadday orada wuu la ordaa tabiicun hooyadiibuu ku dabanabayoo raacay wey sheekadaas ninkii xoola dhaqaataha waa garane dhalinyarada magaalada aada noola garan maayaan sababtoo ah lo-dii waaweyneed lama socon karo kuwa yaryarkaa wuu ka yar qaloonayaayoo ma yaqaano daaqsinta si loo daaqi iyo loo qaraabsada ma baranin hooyadiibuu dawo ordigeedkii afka saartu dhinac kala saari iyaduu fiirsanayaa meeshay marto waxay ka cararto waxay ku dhawaato waay markay istaagto markay socoto abiic baa la yidhahdaa marka hooyadii buu ku dabanaban yahay dabadhoon buu yahay marka dibi baa ku waajiba sanadkii labaad galay oo fooftaanka iyo daaqsinta hooyadii ku dabanabanoo raacay hadduu midka intaa la egi weli uu saca nuugayo weliyo dibi waxay noqotaba maxaa la yidhaahdaa nugitaankiisaas la waxaa idinkuma jira miya haye ya a ninkaasaa sheegay hoota baa la yidhaahdaa hoota isagoo weyn buu nuugayaa de hooyo saa isdaqiinay baan maalin gaari soo wada raacnay nin aada u buuranoo sigaar cabaya aragta marka aaooda karhoota nuunkaaha ninka weynaa cabaya bay dibigii weynaa iyo weyshii weyneeda wax nuugaysay bay ka soo qaadaan dakan hoota nuuga muxuu ahaa marka tabiica ah hooyadii daba socda haddaad adigu rabtana weyl waad bixin kartaa da'daasa hooyadu ku daba noban wa fii arbaciina afartan hadday gaadhana sagaalka wax lagaama rabee musinnatun mid lasoo soo ilka baxday oo qaalin saddex jir ah lagaa rabaa wa calaa haadaa midaasun faqiska qiyaaso waana qowlu jamaahiiri ahli اlcilmi raxmat ullaahi calayhim naska xadiidkana sidaasuu ku soo arooray oo waa xadiidkii mucaado waxaa la yidhi soddonkii la arkaba ama dibi ama weyl raacday oo sanadkii labaad gashay ka qaad afartankii kastana qaalin saddex jiroo intay ilkihii dhaceen ay soo baxeen ka qaad halka haddaba soddonku dhadig iyo laboodba waa la qaadi karaa laakiin afartan marka la gaagaara loodu gaarto qaalin dhadiga mooyeen dibi da-deedoo saddex jira lama ogola in la qaado dibi saddex jiroo da-deedana in la qaado lama ogola axkaamtan zakada ee lood labada noocee lo-daba way soo gelayaan ee la yidhaahdo loodan caadiga ah iyo loogasida haddii la dhaqdo ila loogasida haddii la carbiyo waa la dhaqan karaa sida loodanna waa loo dhaqan karaa hilibkeedii iyo macaamiladeedii iyo qaabkeedaba waxaa ku kala duwanaadaane laakiin laba noocoo lo loo ah weeye tanna waxaa la yidhaahdaa loogasida carabiga waxaa lagu yidhahdaa jawaamiis aljaamuus iyo aljawaamiistu waxaan laogesidaanu naqaanaba dhalinyarada magaalada laogesi ma yaqaanaane laakiin ninka intooda telefishinada daawata discoverygay ka arkeen iyadoo webi intay ku daadanaysa iyo xaaskuna ka dhigayo oo meelaha didaysaad meelaha ka aragteen discoverygaan u malaynayaa kuwa barnaamijka xayawaanaadka dadka daawada hadda beerta xayawaankii nairobi haddaad tagtaanna waad ugu tegaysaan jawaamiista loogesida way joogtaa calaa kulli xaal loodaas haddii aad labadaba leedahay waa sidii geela tii caaligeed haddaad ku bixisana waa la ogolyahay tii kale haddaad bixinaysana ma qiimihii baa la fiirin sidii geelii siday fuqahada qaar shaaficiyadu yidhaahdeen mise maba ka bixin karo jawaamiistu ma geli karta booska kale siday qaarkood yidhaahdeen oo masale faahfaahintaa ka badanoo mutawalaadka inaan ugu tagna u baahan weeye faslun wa walu nisaabi اlhanami ariga nisaabkiisa ugu horeeyahay arbacuuna afartan buu ku sakagalaa arigu wa fiihaa afartanka shaatun neef ari ah laga rabaa oo ku waajiba afartan neef oo aria markuu gaaro arigu buu sako galaa shuruuddii sanad soo wareegi iyaa markaa bilaaban sida lood iyo geelaba soddon iyo sagaalka waxba laguma laha neefkaa arigiihi jadacatun oo ilka ridatay min ada'ni hadday ida tahay aw haniyatun ilkihii dhacay la soo baxday u soo baxeen min almacizi hadday riye ama arica tahay oo sanadkii saddexaad gashay hadday arica tahayna waa laba intay dhammaysatay kii saddexaad inay gashay hadday ida tahayna waa inay sanad dhammaysatay oy kii labaad gashay saasaa lagaa rabaa buuhi afartankii hal neef weeye wa fii miatin boqol wa ixdaa wa cishriina iyo kow iyo labaatan marka la gaarana shataani laba neef aari ah. sideetanka soo socota waxba lagaama rabo afartan bay ahayde sideetanka haduu adigu afartan ku darmato oo afartan kale ku darmato weli wax lagaama rabo kow iyo afartan laga bilaaba ilaa boqol iyo labaatan laga gaaro waxba lagaama rabo haddii boqol iyo labaatan iyo kow gaaro walow sanadkii wareegiisii oo habeen ka dhiman yahayna ha noqotee sanadkii xawlkii oo ka dhiman yihiin maalmo baa ilmo yar ku dhashay arigii oo ku darmadoo boqol iyo kow iyo labaatan buu noqday aataani laba neef oo ari a lagaa rabaa halkan waa halka axkaamleyda ay u yaqaanaan mid ka rondila wixii zakada loo bixiyey waxaa la yidhi ilmihii xalay dhashee yaraa laba neef neef labaad buu waajibiyo neef ka weyn jadacatu min adani aw saniyatu min almaczi buu waajibiyo lagaa qaaday mid ka rondila dhe marka hooyeed bay la xugunta hooyadeed bay la xuguntahay de banaanba maba daaqi karta caanahaan bay ku nooshahay inta caana laga maalayana waa laga reebaa iyada ma calfinay sida adaa dantaada oogala haray saa darteed tii xalay soo dhalatay ka soo qaad caaway sakadaadii xawlkii soo buuxsamayey bil kastaba shan iyo tobanka abriil baad sanad kastaba bixisaa maanta wiilkii ariga raacay ama gabadhii ilmihii boqol iyo kow iyo labaatanaad oo dhasho garabka ku wadaan bay keeneen beri waxaa lagaa rabaa laba neef oo ari ah tani mid ka fiican bay dishay bay yidhaahdeen mid ka rondile <clears throat> halkaasay u yaqaanaan boqol iyo kow iyo labaatan hadduu gaaro waa laba neef oo ari ah wa fii miatayni laba boqol iyo wawaaxidatin hal hadday dheeraatana alaau shiyaahin saddex neef oo aria ah. tanna waa mid ka rondile soomaaliti laba boqol suu ahaayoo laba neef lagaaga rabay kowbaa ku darmatay xalayba ha dhasha hadduu rabay mid saddexaad baa lagaa rabaa wa fii alaain wa fii arbaci afartii boqolna arbacu shiyaahin afar ari aa lagaa rabaa geel arigu marka hadduu bato uma fii kulli miatin boqolkii la arkaba shaatun neefunbaad ka bixin arigu afar boqol iyo meelaha hadduu gaaro boqolkiiba hal neefunbaad ka bixin markaas adhi afar boqola xoolo badan wey laakiin ninkii raaci jiray baa garano isu celintiisa oo nafta kaa qaadiba adhi afar boqol gaaray isu celintiisii iyo dawaca ka ilaalintiisii baa naftaba kaa qaadi an markay igu badnayd laba boqol iyo konton baan raacay markay igu badnayd naftaaba igu qabatay waxaan garanayaa ariga laba sano baa afar maalmood layga nasiiyey laba sano oo kaamil ah afar iyo labaatan bilood baan afar maalmood ka nastoon raaci jirin marka waa garanayaa dhibkiisa kajiitamay iyo waana hilib bisiloo xayawaanka duurka joogoo dhan buu hilib bisil u yahay marka boqolkiiba neef baa lagaa rabaa cumuuman qadarkan marka laga reeba saddex boqol ilaa afar boqol inta udhaxaysa ilaa saddex boqol sagaal iyo sagaashan ma saddex neef mise afar neef oo khilaaf yar ku jiro marka laga reebo inta kale waa mujmac caleyhi culimmada agtooda adhiga zakada loo bixinayo waa dhadig hadduu adhigu wada dhadig yahay ama dhadig ya labood isugu jiro labood isagu sidiisaba lama ogolaba inta la sheegaya jadacatun jadacun laguma dhihin aniyatun aniyun laguma dhihin taadii dhadigaa la wada raaciyey waxa labooda ah. oon rag ahaynba horaan u nacaydu saa weeye xoolaha dhadigaa laga qaataa xoolaha nool intii xolo dhaqato ahayd baa laakiin garan intaasina ariga la sheegay inay ka waajibayso iyadana waa naskii xadiidka abibakar ee faraa'idu sadaqati weeye faslun walkhariitaani labada isku darsaday yusakiyaani way sakaynayaan zakaata alwaaxidi hal qof zakadii oo kale bisabci sharaa'ida toddoba sharti haddii la helo halkan xoolaha hadday isku jiraan oo la ysku darsado waxaynu soo marnay anwaacda amwaashay sakadu ka waajibtahay inay badan yihiin lacagaha ka mida miraha la beertaha ka mida geedaha iyo kuwa kalaba curudu tijaaray ah ka mid ahayd mawaashibaa ka mid ahayd haddaba mas'alada isku darka xoolaha la ysku daray isku darkoodaasi taiir saamayn zaka ma yeeshaa mise ma yeesho daahirka xadiidku nacam tafaasiisha hoose haba la isku qabteena jamaahiiru ahlilcilmina waxay yidhaahdeen nacam haa